kitaabki buluq maram min adilat axkaam lilxaafid ibn xajar acasqalaani raximah llahu tacaala wadaa guduudka qoraxda ay gaduudan tahay marka ay dhacdo qoraxda ku jira cirka ayaa shafaqa la yidhaahdaa shafaqa marka inaan barano ama aan macnihiisa aqoonsano maxaa maxaa xugun ku jiro waxaa ku jira xugunka ku jiraa waxay tahay cishaha waxuu soo galaa markau shafaqa baabao idaa qaaba shafaqulaxmar u soo galaa cishaha marka shafaqulaxmarkii waa inaad shafaq taqaano haddii aadan shafaq aqoonin ma gera kartid waqtulcishaa dabcan saa darteed marka waktiga maqribkana waa ku xiran yahay maqribka aakhiru waktihi waxaa weeyaan markau shafaqu baabao markau shafaqa waxaan ujeedaa aakhiru waktihi waa markau shafaqa baabao sax ilaa shafaqa u ka baabao maqribka waa jiraa shafaq marka maxaa laga wadaa ibn cumar nabiga wuxuu ka warinaya sal slam inuu yihi ashafaqu shafaqu alxumratu guduudka waa cirka guduudka ku yaala rawaahu daara qutniyi baa weriyey wasaxaxa bnu khusayma ibn khusaymana xadiidka waa saxiix yeelay waayruhu iyo eyrkiis saxaxa bnu khusaymata waayruhu ibn khusayme iyo eyrkiis waxay saxiix yeeleen waqfahu xadiidkan inuu mawquuf yahay mawquufna de waxaa la yihahdaa wixii saxaabiga ku eg waa oo saxaabiga uu yihi hadalkii saxaabiga mawquuf ah lidalika marka ibnu khuseyme iyo keyrkiis waxay saxiix yeelayaan hadalkan hadalka ibni cumar inuu yahay ee hadalka rasuulka uusan ahay sala allahu alayh ali wasalam haddii la yidhaha hadalkan xataa waa hadalka ibni cumar ibni cumar xujatun fi fi luati ibni cumar luqada xujau ku yahay dabcan maxaa yeele waa nin marka carabtii kusoo dhex koray saliiqatanna u yaqaano oon u baahnayn inuu adawaadka naxwaha iyo sarfi waxa inuu barto u baahnayn iyo adab iyo bal yaqaano iskaga dhashay luqadii nacam guud calaa dalika waxaad intaas ugu dartaa weliba cumar waa ku dadaali jiray luqada carabiga oo ibn cumar waxaa la sheegay cumar inuu ibn cumar ku canaano jiray luqada carabiga inuu ziyaadsado aada u bartay hay marka asxaabta waxaa soo naqlinaya arrimahaasna imaam nawowi kitaabkiisa tahdiib tahdiib alasmaai ayuu kusoo guurinaya luqada carabiga ahmiyadda ay leedahay markuu ka hadlaayo in xataa cumar uu ku qasbi jiray ilmihiisa iyagoo luqadii aada u yaqaano carab ku dhex dhashay oo gab oo gabayada carabta aada u yaqaano ay haddana aada ugu dadaali jiray mara qofku isagoo de cujmatlisaan ay haysato inuu ku dadaalo lagama maarmaan oo luqadii u qofkiiba aad u bartay naxwaha lagu kaaftoomin keliya naxwiga waa qayb culumta carabiyada kamida ah. sarfigana waa qayb kale waa ka balaaran tahay carabiga intaa waa ka balaaran yahay funuuntiis waa ka badan tahay iyo adab iyo balaago saddex cilmi ukala kacayso bayaan iyo badiic iyo iyo iyo iyo sidoo kale iyo macaani ukala kacaysa iy leeyahay inshaha iyo waxaas o dhan waa luqo wa qaabka wax loo qora kitaabada khadiibnimada khadaabada waxaas oo dhan marka luqaday ku jiraan luqadasaan anaa ufahmayno oo laba fani keliya ama saddex fani aan luqada umalaynayno ashafaqu shafaqi alxumratu weyaan marka ibnu khuseyme iyo bayhaqi iyo weyaan raggan xadiidka marka mawquuf ahaanta ku sheegay oo aan marfuuc ahaan saxiix uma aha yiri hay marka xadiidka mawquuf ahaan saxiix u yahay marka waxa laga rabana de waa luo shafaqada marka la fasira waa luqad luqadana marka ibn cumar waa de waxuu ku yahay eh, eh, waa loo ictibaari karaa وعn iبn cabasi radي aلlahu canهuma qala qala rasuul الlahi salى اlahu alyh ali wasalam rasuulku waxa uu yihi alfjru fjrku fjraani laba fajr fajru fajr yuxarimu طacaama cuntada ayuu xarimaa wataxilu way xalaal noqotaa fiihi dhexdiisa fajrka dhexdiisa asalaatu salaadii baa xalaal ah oo waa salaadii subax w cuntona lama cuni karo ninkii soomayey ma cuni karo cunto kan labaadna waxa weya salaadii ayuu xalaaleynaya salaadii subax in la tukadaa banaan wa fajrun fajarna taxrumu fiihi salaatu salaada dhexdiisa waa ku xaaraam noqotaa ay salaatu subxi salaada subax weeyaane wayaxilu fiihi waxaa ku xalaal noqda fajarkaas dhexdiisa aacaamu cuntadii baa ku xalaal ah oo ninkii inuu soomo rabo iska cuni karaa wuxuu kule wax kale maacadiyey rawahu ibnu khusayma walxaakim wasaxaxaahu ibnu khusayma xaakim baa soo saareen wayna saxiix yeeleen oo shawaahidna xadiidkan waa leeyahay xadiidkan marka waxa ujeedaa waxay tahay fajarku inuu laba fajar yahay fuqahaduna waxay u yaqaanaan fajru saadiq iyo fajru alfijru saadiq waxa weeyaan midka marka ay waagu uu ku beriyo salaadana ay kusoo gasho lagu tukan karo subax qofkii soomi lahayna uusan waxba cuni karin cuntada ay xaaraam ka noqonayso fajarka kalena waxa uu yahay salaadii waa ku xaaraam oo lama tukan karo laakiin qofkii soomo inuu soomo beri rabana waa ku cuni karaa oo suxuurtii waa u xalaal waajibaan weli dhalan labadan xujad xadiidka dambe ku sheegi doonaa say ku kala gedisan yihiin midna waxa weyaan si waxu cirka midna cirka jihadiisa ay si balar ah si balac ah oo ballar balar ah cirka ugu faafaa mustadiil isagoo saa ugu faafaa jihadoo dhan oo qarina oo ka muuqana mid dhinaca oo dhan bou ka muuqdaa midka saabika ah way midka kaadibka ahna wax yaroo saas u dheer way dherer dherer way balaar ma aha cirka wax yar saa ugu dheeriya iftiin yaro wax iftiin aad moojido saas usoo dheer oo kor saas u arkaysaa waa fajru lkaadibka midkaas alfajru lkaadibka waa midkaas fajrulkaadibku marka waxa weeyaan eh, salaadna laguma dukado cuntadana xaaraam kuma aha fajru saadiqa sidaas u dheerna cuntadana waa ku waa ku xaaraam salaadana waa lagu tukadaa ayb marka inaan lagu qaldamin wax sidaa loogu cadaynayo saas waa culamada marka fajru saadiq alfajru saadiq iyo alfajru lkaadib ayay kala yidhaahdaan hay kaas kale marka waa iska baaba'ayaan midkan oo kaadibkaa wax yar soo aad aragtaba wax kadib waa baabaa isaga kan kale laakin ma baaba'ayo bal ma inuu baabaa iska daayo iftiinka unbaa mar walba marba marka ka dambayso walilxaakimi xaakim waxaa usugnaaday oo mustadraga ku wariyey fi xadiidi jaabirin radia allahu canhu naxwuhu xadiidkan oo kale ayaa usugnaaday wazaada wuxuuna ku daray xaakim fi ladii midka yuxarimu dacaama midka cuntada xarimo oo haddii la arko cuntada qofka soomani ay xaaraam noqonayso inahu isagu yadhabu waa tegayaa mustaqiilan xaal uu yahay yani ballar camal ah jihada korkeeda ballar ku ah inahu isagu yadhabu waa tegayaa mustaqiilan isagoo ku faafsan oo sidaas ugu dheer fil jihada wa fil aakhari midka kalena inahu isagu kadanabi sirxaani waa la yiri nabiga sal l slam wafi laakari midka kale inahu isagu kazanabi sirxaani dhurwaaga sayntiisao kale midka kalena dhurwaaga sayntiisao kale waa yiri nabiga sal slam yani saynta dhurwaaga waa dheer tahay balar balar maaha balar ma aha naam marka waa dheer tahay fajrka marka iftiinkiisu iftiin sidaa usoo dheer waay kan kale laakin jihadoo dhan bau kala gaaraya oo ku faafaya ayb labadii fajr marka saab waa nabiga sala kan marka salaada ay kusoo gasho iyo midka ay salaada aynan kusoo gelin waa lagu kala cadiyey xadiidkan marka imaam dahabi midkan dambe waa saxiix yeelay oo raggii aimadii saxiixees waxaa kamid a ah imaam dahabi raximah llahu tacaala wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaala ibni mascuud waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulka waxa uu yihi afdal lacmaali acmaal kan ugu fadli badan waxa ugu fadli badan asalaatu salaad waay fii awali waqtihaa waqtigeeda waqtiga ugu horeeya laga tukado afdal acmaali acmaal kuwa ugu fadli badan kan ugu fadli badan asalaatu salaad weeyaan fii awali waqtihaa waqtigeeda awalkiisa laga tukado rawaahu tirmidiydi baa weriye xaakim iyo xaakim wasaxaxaahu tirmidi xaakim way saxiix yeeleen meeshaan marka tirmidi sheegista uu tirmidi sheegayo waa laga fiican yahay sababta waxay tahay lafdiga tirmidi sidaan ma ahayn oo sunanu tirmidi markaan ku noqonay oon aragnayna waxaa ku yaalo riwaayada tirmidi asalaatu calaa mawaaqiitiha bay ahayd asalaatu calaa mawaaqiitiha afdal acmaali acmaalkan waxa ugu fadli badan asalaatu salaad waa calaa mawaaqiitiha waqtigeeda lagu dukado waqtigeeda lagu dukado isku macno maaha marka xadiidkan fii awali waqtihaa iyo calaa mawaaqiitiha isku macno maaha calaa mawaaqiitiha salaad waqtigeeda lala yimid waay fii awali waqtihaana waa qayb waqtigeeda kamida oo ah waqtiga ugu horeysa in laga dukado marka labada riwaayo isku macno ma noqon karaan saa darteed rawaahu tirmidiy xoogaa waxbaa ku jira meeshaas yani tirmidi lafdigan ma uusan werinin hadda u imaamka u keenay waa lafdigan sidaan waxaa u weriya xaakim weyaan mik weriy wasaxa haahu wayna saxiix yeelaan wa asluhu xadiidka asalkiisana fi saxiixayni buu ku sugan yahay xadiidka asalkiisana bukhaari iyo muslim ayuu ku sugan yahay riwaayada marka saxiixeynka ku sugan iyadu maxay tahay asalaatu calaa waqtihaa bay leedahay riwaayadkan iska ogaada hadda si fiican uxasuusnaada riwaayada saxiixeynku waxay leedahay riwaayada bukhaari kusugan asalaatu calaa waqtihaa salaad oo waqtigeeda lagu dukado ilal hadda ma hayno aweliye ogow saxiixaynka riwaayada kusugan waxay leedahay calaa waqtihaa aweli waqtihaa ma ku jirto saxiixaynka bukhaari iyo muslim kuma taala tirmidina riwaayadiisu waxay waafaqsan tahay midda saxiixaynka oo wuxuu yihi asalaatu calaa mawaaqiitihaa buu yii isku mid o ma garateen intaas fii awali waqtihaa xaakim baa wata marka riwaayadaas ayb labada riwaayada macnahooda waa kala sheego fii awali waqtihaa hadii la dhaho salaadu markay soo gashay in la tukado ayaa laga qaadana fadligu meeshaas ku dhacaya marka in salaada awel waqtigeeda la dukado laakin hadii la yidhaha asalaatu calaa waqtiha salaad waqtigeeda lagu dukado hadii la doono qofkii hadduusa xataa dadejinin isla markiiba uuna hore ka dukanin laakin waqtigeedii uu ku tukado qofkaas afdalul acmaal inuu sameeya laga qaadana laba waxo marka kala gaar ah oo kala gedisan marka hadday saas tahay adaba marka culamada waxaa marka way ka hadleen marka culamada masaladan iyada marka salaada awel waqtiga laga dukaday iyo salaada waqtiga lagu dukaday iyo waxyaabaha riwaayaadkan markii la jamciyeyna shucba oo xadiidka asal u ah oo werinayo bukhaariga riwaayada ku jirtana isaga oo ku jira ragga werinayo shucba ardaydiisa dhan waxay isku wada waafaqeen asalaatu calaa waqtiha shucba ragga ka werinayo kulligood waxay isku waafaqeen asalaatu calaa waqtiha waxaa khilaafay ardaydaas caliy ibnu xafs ayaa khilaafay caliy bnu xafs waa sheekh oo min rijaali muslim isaga ah isaga wuxuu ku wariyey xadiidka asalaatu fii awali waqtihaa riwaayada xaakim oo kale isagaa keenay caliy bnu xafs laakiin rag badan bau khilaafaya marka riwaayadan takriijkeeda asalaatu fii awali waqtihaa buu yihi xaakim baana marka riwaayadiisa soo saaray iyo daara qudni iyo bayhaqi daara qudni marka wuxuu ku jawaabay riwaayadaa marka caliy bnu xafs oo la yimid oo jumhuurta uu ku khilaafay daara qutni waxa uu yidhi maa axsibuhu xafidahu u malayn maayo yidhi caliy ibnu xafs inuu xafiday riwaayadan liannahu maxaa yeele kabira waa weynaaday watagayara xifduhu xifdigiisana waa doorsoomay y xaafidku marka wuxuu yidhi wa rawaahu lxasanu bnu caliyin almacmariyu xaafidku marka duruqdiiu raadinaa kale marka hadda waxaan haynaa ardadii shucboo dhan inay yidhaahdeen asalaatu calaa waqtiha ay weriyeen hal nin oo kamida ayaa khilaafay ardadaas oo riwaayadiis xaakim oo weriyey oo isaga marka ku sheegay asalaatu fii awali waqtihaa yiri ninkaana waxaa la yidhi xifdigiisa waa la haystaa marka daara sida u cadaynayo dariiq kalaa jiro alxasanu bnu caliy almacmari fii camali fi lyawmi can abi muusa iirso can abi muusa buu ka warinaa macmarigi wuxuu ka warinaa abi muusa moxamed bn lmuhana can gundar moxamed bn lmuhanana wuxuu ka warinaa gundar oo shucba hooyadiis ou qabay nacam an gundar an shucbata meeshaas kasoo dhacaa fiiri kadalika saasoo kale isna u weriye riwaayo kalaa la alxasan bnu cali almacmari can abi muusa maxamed bn musana can gundar can shucba oo ah asalaatu fii awali waqtiha ayuu keenay marka daara qutni iyadana wuxuu ka yidhi tafarada bihi lmacmariyu macmari baa la gooni noqday faqad rawaahu asxaabu abi muusa ninka uu ka warinayo maxamed bn musana ardadiisa xadiidkan way wariyeen calaa waqtihaa bay ku wariyeen ninkaan macmarigan asna arday badan oo khilaafay oo maxamed ibn musanaa uu leeyahay ardaydii dhamayd waxay isku raaceen asalaatu calaa waqtiha isaga keligiisa asalaatu fi awali waqtiha yani waxyaabahan laga hadlo waa fiican tahay qaar qaraaxadana waa ku furantaa xadiidkana dabcan qofka duruqo sida loo tatabuco iyo waa ku wax unbuu ku ogaana wax oo khaarij mawduuca kitaabka ka ah ma aha qaarkeenna waxay soo dhigteen dabcan kitaabkii ka horreeyey kan oo musalaxa nuqbaa waa soo akrisana marka in wixii la dabaqaa fiican ay marka macmarigan marka laga reebo inta kale ee maxamed bin musanaa ka warisay waxay uga wariyeen asalaatu calaa waqtiha asaga unbaa saas keenay ay weliba riwaayo kale u daara qudni bixiyey almuxaamili can abi muusa oo sida jamaacada oo kale ah khulaasat qowl maxamed bin musanaa ardadiisao dhan calaa waqtiha bay dheheen ilaa macmari ma ahane isagana wuxuu yiri fii awali waqtiha buu yiri ayb intaas haddaba hadaa ogaatay sida muuqata marka macmarigan inuu wahmiye ayaa muuqata marka oo laftirkiisa usan xifdinin aada u xifdinin maadaama jamaacaad tiro badan uu khilaafay oo muxadisiina ah maadaama uu khilaafay saa darteed baa alimaamu nawowi ou ilaaqayba uu yiri kitaabkiisa sharxulmuhadabka uu ku yiri ana riwaayata fii awali waqtihaa riwaayada dhehaysa fii awali waqtihaa riwaayada odhanaysa daciifatun waay imaam nawowi riwaayada fii awali waqtihaa waa daciif u dhah imaam nawowi asalaatu calaa waqtiha waa riwaayada saxeixa ah sidaasoo kale imaam nawowi kitaabkiisa la yidhaha alkhulaafana saasuu ku yiri kitaabkiisa fiqiga oo axaadiista ah kitaab imaam nawowi wuxuu leeya axaadiis keliya ah oo axaadiis axaadiis alaxkaam ah alkhulaasa la yidhaha laba mujalad waayo isagana wuxuu ku sheegay in asalaatu fi awali waqtiha waxau geliyay baabka daciifka ah ayuu ku daray asalaatu calaa waqtiha baa ayuu saxiix yeelay marka xaafid ibn xajarna waxaad moodaa inuu u iilanayo xoogaa in waxay ku jiraan riwaayadan fi awali waqtiha laakiinse dariiq kale ku timid ibnu khuseyme uu soo saaray fi saxiixi uu kusoo saaray xaakim iyo keyrkiis ay soo saareen iyadoo laftirkeedana un tafarud uu ka muuqdo calaa kulli xaal khulaasada waxay tahay nafsada waxba uga sugan riwaayadan fi awali waqtiha saxiixnimadeeda warbaa ku jira riwaayada marka saxiixeynka ku sugan ayaana fiican asalaatu calaa waqtiha leyda salaad waktigeeda lagu dukado amal ugu fadli badan marka salaad waqtigeeda lagu dukado waa ka caamsan tahay salaad awalul waqti laga dukado iyo salaad waqti dhexe laga dukado way ka caamsan tahay horena waxaan usoo marnay salaadaha qaar in la ta'khiiriyado inay fadli badan tahay ayaan hore usoo marnay sida salaada duhur oo kale in waktiga kuleylka ibraad lagu sameeyo soo marnay marka calaa kulli xaal waxa ay tahay in salaada haddii waktigeeda lagu dukado qofka uusa daahinin tahawun uusa samaynin afdalul acmaal ku dhaqaaqay saas in la yihaaho ayaa fiican marka imaam nawowi ayaa ragga daciifina kamida culimada daciifinayso oranayso asalaatu fi awali waqtiha riwaayada waa daciif an ibni mascuudi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh ali wasalam afdalu lacmaali acmaal waxaa ugu fadli badan asalaatu fi awali waqtiha salaad waqtigeeda awelkiisa lagu tukada rawahu tirmidiyu tirmidina waa sheegno asalaatu calaa mawaaqiitiha ba weriyey fii awali waqtiha xaakim keliya weya waxa weriyey wasaxaxaahu way saxiix yeeleen wa asluhu xadiidka asalkiisana fi saxiixayni buu ku sugan yahay asalka ku suganna asalaatu calaa waqtihaa waa iyadana ee asalaatu fii awali waqtihaa saxiixeynka kuma sugna riwaayadana war badan baa ku jiro nafsadana aada uguma degana hay leana maxaa yeele waxaa ku jira marka tafarud rag badanoo la tafaruday oo aan tafarudkooda la aqbali karin baa ka buuxo hay laakiinse in salaada loo degdego cumuumka waxaa laga qaadanaa marka fastabiqu lkhayraat cumuumkaasaa laga qaadanaya ficilka nabiga sala allahu aleyh ali wasalama maxaa yeele salaada subax nabiga waa la degdegi jiray casarka waa la degdegi jiray maqribka waa la degdegi jiray waxau keliya un takhiirin jiray duhurka laftirkiisa waa la degdegi jiray haddii xilli kulayl aysan ahayn cishaha keliya unbaa dibdhigaas oo wax ka sheegay bis saas darteed in salaada awel waqti laga tukadaa fiican ficilka nabiga iyadoo la raacayo sala allahu aleyh ali wasalama laakin fii awali waqtihaa hadaladaasa ku jira وعn abi maxduurata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxau yihi awalulwaqti waqtiga awalkiisa ridwaanullahi alla radihiisa weyaan oo allah ku raadi noqdo waqtiga awalkiisa hadii la dukado awalulwaqti waqtiga awalkiisa ridwaanullahi waa alla ridihiisa wa waawsaduhu waqtiga dhexdhexdiisa raxmatullahi alla naxariistiisa wa wa aakhiruhu waqtiga aakhirkiisana cafwullahi alla cafintiisa akrajahu daara quniyu daara qutni baa xadiidkan soo bixiyey bisanadin daciifin buu kusoo saaray jiddan weliba aada daciif u ah sanad aada daciif u ah buu kusoo saaray bal xadiidkan waa mawduucda nam lianna sanadkiisa waxaa ku jira ibrahim ibnu zakariya alcijli ibrahim ibnu zakariya alcijli baa ku jira ibnu cadiy kitaabkiisa alkaamil wuxuu ku yiri ninkaani xadatha can ithiqaati bilbawaatil ragga hiqaadka oo wax aan jirin oo baatil oo ka warin jiray imaamu nawowina xadiidkan waa daciifiye khulaasada waa ku daciifiye xadiidkan isaga ah ibnu xajarna waa ujeedaay daciifun jiddan buu ka cabiray weli tirmidiyi tirmidi waxaa usugnaaday min xadiidi ibni cumara naxwuhu tirmidina kanoo kalaa usugnaaday duuna alawsadi tirmidiisa dhexda ma sheegin awsaduhu raxmatullahi ma uusa dhihin wahuwa daciifun aydan isaguna waa daciif xadiidkana isaga marka waa mawduuc daciifnimo keliya kuma koobne kan isaga waxaa ku jira yacquub ibnu lwaliid ayaa ku jira kaana min alkazaabiin alkibaar kama qaala axmed nacam marka ma ahan marka laleeyahay yani alkadaabiin alkibaar marka laleeyahay culimadu ay leeyihiin waa nin dajaala ah, ninkaan iyo maaha xan iyo wax la ma ahnaan leanna maxaa yal haddaan diinka la nadiifinin oo aan dadka loo sheegin oon la dhihin eh, qofkaan aan laga celinin waxa weeyaan diinkii baa been laga abuurana inta hal nin la difaacayo haddii diinka o dhan been laga sheega ka hor yaa daran marka lidalika rag baa yaxya ibnu maciin waxay ku dhaheen war dadkaan adig aad maalin walba leedahay kadaab daciif kada inay aakhira ku qabsadaan soo kama baqaysidaan leeyi markaasu wuxuu ku jawaabay inay aakhira khusamadaada ay noqdaan markaasu wuxuu yidhi lan laan yakunuu khusamaai khayrun min an yakuna min an yakuna nabiyu sala allahu alayh waali wasalam xasmi inay kuwaan anig ila doodaan oo ay beri iqabsadaana iga khayr badan inuu nebiga iqabsado sala allahu alayh waali wasalam lana anoo og nin beenlow inuu sanadka ku jiro haddaan shib dhaho rasuulkii uu i yidhaahdo marka war shalay sunnadeedu waa difaaci kartay maxaa u difaaci weyse waa la isu qabsana maa marka iska aamusan oo aan diin inay dad usheegaan rabin oo ummadda inay ka kala tagto aan rabin waxaasoo dhan marka qiyaamaha nebigu baa qabsanay in aladiina yaktumuuna ma anzalna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayanahu linaasi fi lkitaab ulaaika yalcanuhum llahu wayalcanuhum laacinuun lacnadna waa ku dhacaysaa marka dadkii in laysku wado waa laysku wadaa hadii la dhao sunada in laysugu wadaa fiican dadka laakin haddii la yidhaha waa laysku wadaa keliya un shaqo laga dhigto oo nebiga in lagu been abuurto iyo in la caayo iyo in sunadiisa lagu jeesjeeso iyo in lagu dhaqmo isku mid laga dhigto waa khalad aada u weyn way nacam ay dadkiina isku mid laga dhigo layidhaha wadaadadii waa is haystaani waa maxay la waa hulmi aada u weyn way nacam dadka in loo kala gar qaadaa fiican ay maaha in la yidhaha kulligood waa wada fiican yihin ama waa wada xun yihin in la dhahaa maaha nacam ayb marka eh, baabkan marka culamada aada ay ugu dadaalaan lidalika culumo badan waxaa kasoo soo aroortay marka inay dhihi jireen marka imaamu nawowi riyaadu saalixiinka baabu maa yubaaxu min algiibati marku sheega waa ku daray jarxiga iyo tacdiilka wuxuu yihi jarxiga iyo tacdiilkaa kamid oo yihi waxyaabaha banta banaanay kamid taha naam waa han jaa-is oo banaan wa naam culimada gobolan waxaa laga sheegay inay dhihi jireen tacaaluu falnaktab lilaahi dar alla kaale aan wax u xamane markaasay jarxiga iyo tacdiilka ka jireen oo waxay dhihi jireen fulaan ka waran fulaan daciif fulaan ka waran waa siqo kanka waa mudaakarey jireen yani waxay mudaakarey jireen riwaayaadka iyo ragga weriyey ay mudaakarey jireen yani marka de qof gaaray baana laga hadlaa dabcan oo cilmi uleh waxaan cilmi jarciga tacdiilka iyo asbaabta wax lagu jarciye asbaabta wax lagu tacdiiliye iyo ragga yaqaana laga hadlaya ibnu xajar alcasqalaanina wuxuu yidhi jarxi masalow ka hadlo sakhaawiga kasoo raray fatxulmugiiska wuxuu yidhi haddii laysa su-aalo layidhaha hadda xadiiskii waa la qoray jarxiga iyo tacdiilka weli ma jiraa mase ma jiro waxaa laleeyahay waa jiraa weli jarxiga iyo tacdiilka sababta u jira waxay tahay hadda dad dadku waxay leeyihin dad mufti ah muftiyaal ah dad diinka sheego ayaa jiro haddii aan iyaga la jarxinin la tacdiilinin de diinki weli waa waxu noqonaya waa habaada hay yani wuxuu leeya ibnu xajar hadda dad xadiis werinaa ma jiro laakin dad diinka sheegaa jiro ninkii diinti sheegayo ninka nin diintii yaqaano iyo ninaan aqoonin oo isugu jiraan mid yaqaano oo laakiin caada qaato oo diinka been ka sheegayaa jiro waa in marka la kala garan karo la dhihi karo fulaanna waa saas fulanna waa kan ummadii culamada ay dhihi karaan taa iyadaa marka ibnu xajar aada u cadeeyey wuxuu yidhi nin ninka diidaya oo odhanayo jarxigi waa dhammaaday waktigaana laba lay mid tahay imaa waa nin jaahila oon cilmiga waxba ka aqoonnu yidhi midda labaad hadduusan jaahil ahaynna waa nin asaga ku jiro yidhi baddaas xun oo marka wuxuu diidaa in isaga lasoo qabta hadhow marka saas darteeda u naga dhaaf baabkaa naga dhaaf in isaga lagu keeno diidaa marka sa usocota waa mubtadi marka asaga in bidcadiisa la cadeeyo diidayo marka wixii dabcan qawaacid sharci un inay kuwaas eh, inay la socoto baa muhiim qawaaciddii sharciga haddaad adiga ku socoto sunada nebiga ku socoto cid ha waaba yeelay xaqiiqada saas waa maa diinkan ninkii yaqaan baa ka hadli kara ninkaan aqoonin de waxa waaye maalin walba wuxuu iska leey umadda maxaa laga rabaa iska dhaha marka ummadii de ummadii diin adduunkii waa kuwaan waa isku haystaane yaa isku dirayn adduunyadooda waa isku haystaan waa kuwaan dadku hadday isqabtaan midda kale waa la xaliyaa adduunyada markay isku qabtaan war nin hebel waa ka gar daran tahay ka gar baxaa la yihahdaa laakiinse diinka maxaa loo dhihi waayey war wadaadadan waa ishaystaane haystaane kaalay halkaan imaada nin walbaa wuxuu haaya halkaan ummadda hau sheego culamadii ha dhegeysato la dhihi maayo nacam haddii wax yar la dhaho war wadaadadii waa iskhilaafeen laleeyahy nacam wadaadadii kala qabta waa iskhilaafeen ilaa ay gaartay xataa in la yidhaha waa qof nabiga caayey sal lahu alay wasl sunada ku jaasjaasay hadii la radiyla le wadaadada waa isradinayaan marka ilaa mataa diinka u saas jooga an ibni cumar radi alahu marka labadan xadiid bara kadaabina ku jira waana daciif waa laba xadiid oo aada mawduuc ah marka culamada khayr allah siiyo allahna u naxariisto ayagaa waxaan oo dhan marka kala kala shaandheeyey maxamed ibnu saciid almasluub ninkii la dhihi jiray afarta kun oo xadiid dejiyey afar kun oo xadiisu ku been abuurtay rasuulka sal l slam markaasaa markii la dilaayay wuxuu yidhi intaasoo xadiiaan intaasoo kun oo xadiiaan dhex geliyay yii diinkiina marka haddaad idishaanna uma qabo markaasaa cabdullahi ibn mubaarak iyo rag kamid a ah, marka waaa ninkii dilaayay amiirkii baa wuxuu yihi adig waa ku dilaynaa yidhi axaadii ama hadihi axaadiis yaciishu laha ljahaabidatu jahaabidada xadiiska u noolaanaysa yii axaadiistaada waa la kala finjilaa iyada dhan waa la kala bixinaa banaanka loo saara inaa naxnu nazalna dikra inaa lahu lxaafiduun sagaa u maleeya marka axaadiistanba in laga shaqeeyo in la tasxiixiyo in la tadciifiyaba cilmi fuduuli ay umalaynaa nasal lah salama insaanku waxuu jaahil ku yahay cadowgu ka dhigtaa wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula llahi sala allahu alayh waali wasalama qaala nabigu wuxuu yihi laa salaata salaad ma ahaanino ma jirto bacda alfajri fajarka kabacdi markuu waaga bariyey ilaa sajdateyni laba sujuudood ma ahane akhrajahu lhamsatu shantii baa soo saartay ila nasaa-iya nasaa-i ma ahane xadiidkan isaguna waa xadiis saxiixa a ah weeyaan shawaahid badanna waa leeyahay tirmidi cabdirazaaq ibnu maajaha iyana waa soo saareen marka riwaayada marka tirmidina waaba riwaayada iyo riwaayada cabdirazaaq waa isleeyihiin labadan riwaayada nacam hay marka wuxuu leeyahay laa salaata salaad ma ahaanin bacda alfajri fajrka ka bacdi yani hadda waxaa loo jeedaa markuu waaga beriye waay salaad subxi lagama wado laa salaata salaad ma ahanin bacda alfajri waagu markuu beriyey ka bacdi ilaa sajdatayni laba ragcadood ma ahanin labada ragcoo sunnada ah yani markuu waagu beriye kadib farabka marka laga yimaado laba ragcoo sunnaad tukanay bis wax ka badan lama ogolan waagu markuu beriye labadaas ragco fajrka la tukada ragcatay lfajri nebiguna aad u ammaanay qulkaafiruun iyo qulhuallahu axad labada ragco lagu kala akrinaayo eh, nabiguna uu yihi sala allahu alayh ali wasalam rakcat alfajri khayrun min addunya wamaa fiiha labada ragcee subaxa ka horeyso addunya iyo wax ku dhex jira waa ka khayr badan yihiin eh, labadaas ragca ayaa marka jirta ka badan maya lidalik waxaa soo aroortay irwaa sheekh alalbani oo kusoo saaray eh, in nin saciid ibn lmusayab ou nin soo soo ag maray ninkaasoo laba ragca ka badan uu tukanayo salaadii faradka intaan la gaarin salaadii subax faradkeeda intaan la gaarin ayuu laba ragca ka badan uu dukanayay waana ku dheeraanaya sujuuda markaasaa saciid saciid ibnu lmusayibaa soo agmaro wuxuu yidhi war laba ragca ka badan lama tukado u yidhi maxaad ragcaadkan aad u wadaa ragcaadkan salaadan kale aad tukanaysid waa maxay yii markaasuu ninkii waxa uu yidhi labadan rag waa laba waa salaad aan ziyaadinayo markaasuu saciid waxa uu yidhi waxaan ka baqaa in lagugu cadaabo ilahay kugu cadaabo markaasuu ninkii wuxuu yidhi ayucadibni an yucadibuni illaahu fii haatayni rakcatayn ilaahay ma wuxuu igu cadaabaya bihaatayni rakcatayn labada ragco laba ragcoon ziyaadinayo ma ilahay igu cadaabayo wuxuu u maleeyay diinka in wafcalu lkhayra camal iska idlaaqa khayrka sameeyaa la yidhi iska wad taas asaga wuxuu ka fahmay wafcalu lkhayra sunada inaan la raacaynin iska wad un adi waxaa doonta iska samee hadayba fiican yihin sifadan loo samayna ma fiirinin ufiirsa meeshaas markaasuu yihi saciid ibn lmusayib jawaab cajiib badanuu siiyey wuxuu yihi laa maya ilahay labadan ragca kuguma cadaabayo aad ziyaadinayso laakin yucadibuka fii mukhaalafati bimukhalafatika linabiyihi sala allahu alayh ali salam khilaafka aada nebigiisa khilaafaysa kugu cadaabayo salaad ilahay dad kuma cadaaban laakiin nebigiisaad khilaafaysa ilahi subxaana watacaala oo waxaad leedahay nebigii wax ounan samaynin anaa ka cibaado badan waay macnaheeda anaa ka dadaal badan waay macnaheeda aathaarta noocan oo kale waxaa loo diraa marka waxay tahay dadka oranaayo maxay dhibaysaa salaad la sameeyey dikri la ziyaadsaday iyo waxaas maxay dhibaysaa iyo dadka oranayo mawlid la ixtifaalay iyo maxaa dhib oo ku jira hada waxa dhib oo ku jira waxay tahay rasuulka maxuu uga tegay adiga marka ma sheegi kartaa rasuulka sababta uga tegay kuwaa waxay yidhahdeen mawlidka nabiga waxuu uga tegay asxaabta jihaadiay ku mashquulsanaayeen oo jihaadka anaga ka weyn jihaadka anaga aan nalaga rabin waa maxo ayaga aan laga rabin anagi ayaga dhulkoodii waaba xoreysanayd annaga kenya weli wuxuu naga yahay muhadad annagii maxaan jihaadka ugu mashquuli weyne intaan bidcay balaayo ka daba wareegi qaar waa kasii badiyeen waxay dheheen leyladii nebiga la dhalay iyo leylatulqadriga leyladii nebiga la dhalay ayaa fadli badan ay iyo leylatu eh, mawlid nabiy leylatu mawlidka fadli badan sababta maxay tahay laylat lqadri maxay ku sharaf badnaatay dheheen waxay ku sharaf badnaatay nebiga in wax lagu soo dejiyey hadduusanba dhala lahayn ka waramay dheheen nasallah salaama diin oo waxa waaya ra'yi ra'yi keliya ku socdo oon ku soconinba rasuulka sal allahu aleyh ali wasalam habeenkaas cibaado oo ku khaas yeela ma jirto halkaas habeen oo sanadka a cibaado nebiga oo ku gaar yeelay ma jirto meesha waxay la ordayan waxay tahay isniinta ilaa uu nebiga soomi jiray isniinta usbuuc walbay ku jirtaa miyada sanadkiiba maalin habeenkaas nebiga waxa ku khaas yaala ma laha laylat lqadrina nebiga waa noolay jiri kaana idaa dakala alcashru tobanka hadday soo gasho axyaa laylahu ayqada ahlahu washadda almizara hay saasuu nebigu sal lla slam uu samey jiri marka waxaaba ka khasanba sharcigii iyo sunnadii iyo yani usuululbidacba maba yaqaanaan dadka noocaas oo kale saas u hadlaan culamadayna de culamo badanaa arrimahan caddaysa shaadibi uu kamid yahay abushama kamida darduushiya kamida waxaa kamida biqaaci baa kamida sheikhulislaam ibnu taymiya kamida culimo badana cadaysa masaa-isha noocan oo kale ma aha afar xabo iyo laba xabo iyo ma aha ayb marka waxaa fiican in aan layska idlaaqin waxaan an culammadii horena saasay ahaa jireen imaamu malik sidoo kale ninaa u yimid markaasuu yihi min ayna waxu xaggan ka xarmadaa yii markaasuu dhahay min xayu axrama rasuulullahi sal slam meeshii nebi maxamed ka xarmaday ka xarma u dha adigana dulxulayfa ka xarma markaasuu yihi ka waran haddaan masjidka ka xarmada ama qabriga maxay dhibee oy leedahay inamaa hiya amyaalun aziiduhaa dhowr mayl oo aan ziyaadinayo oo aan camal daaco ziyaadsanayo markaasu wuxuu yidhi eh, imaam malik inii akshaa calayka alfitna aniga fitnan kaaga cabsanayo markaasu wuxuu yidhi wa fitnatin fii amyaalin aziiduhaa fidnada ku jirtaa waa maxay dhowr maylo aniga aan kordhinayo markaasuu yidhi fidnada ku jirta waxay tahay an an taraha linafsika nafsadaada inaad u aragto anaka tacmalu camalan qasarahu rasuulullahi sal l slam camal nebigu ka gaadiyey inaad adiga samayn karta inaad isu aragto fidna ka weyn maa jirtamarkaasu aayaddii waxau keenay falyaxdar iladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim marka waxaa la rabaa camalka iyo sida loo samaynayo sunada inuu waafaqsanaado maaha camalka keliya camalka iyo sida loo samaynayo inuu sunada waafaqsanaado meeshii sharcigu oo wakti ku koobay waa in wakti lagu koobo meeshii sharcigu wakti uusan u yeelin waa in wakti loo yeelin salliga nebiga wakti looma yeelin markaa rabta nebiga ku salli haddaad adiga wakti u yeelato iyo habeenka jimcada uu fadli badayay maalinka jimcada xadiidu aws ibn aws baa kusoo aroora athaqafi nacam haddaad laakiin sifo gaara u samayso nebiga uusa u samaynin oo dadkii masaajidka inta laysugu yimaado lagu xakreeyo ma soo aroorin taa nacam asxaabtiina ma samaynin hay siirada nebiga iyo salligaan samaynaya tiri sanadkiiba hal maalin maalintii la dhalay yaa ku qayd ku yiri maalintaas dhala adeeg iraadadan siirada nebiga maalin walba la bartay midda kale waxa ay tahay haddii camalkii aan lagu qaydin eh, eh, hadii sidoo kale wakti lagu koobay shayga waktigii lagu koobo wakti aan ahayn inaad samaysa ma aha hadda masalan ramadaan in bil ramadaan la soomaa loogu talagalay soon fur ma soomi kartid adiga acmaasha kaleo dhanna waa sidaas shay haddii wakti sharciga oo ku koobay waktigiisa inaad u dayso hadda wakti aan loo yeelin iyo makaanna adiga ha ku khasisin boos iyo makaan midna ha ku khasisin marka meelo badana bidcadu ay ka timaadaa asxaabta fahamkoodana saas ahay tirmidi waxaa kusoo aroortay ibn cumar inuu yiri nin baa hildhisay markaasuu yihi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah muxuu ku daray ninkaas hadda muxuu ziyaadiyey salli buu ziyaadiyey soo maa salligu wax xun mi aha ma aha wax xun in allaha malaaikatahu yusalluuna cala nabiyi yaa ayuha aladiina aamanu saluu aleyh wasalim tasliima laakiin ma waxaa ilaahay yiri marka la hindhisaa lagu saliya rasuulka ma la dhihin inuu ku qaydo ninkaas marka meeshaas ibnu cumar waxaa uga timid marka uu ku qaylay ninkii ay waxa uuna yidhi markaas nebiga anaga sidaa nooma barin maa haakadaa callamanaa rasuululahi sal l slam rasuulka sidaa nooma barin marka waxaan aad samaynaysaa khalad waayo waay macnaheeda wuu ku radiyey nooma barin u yii nabig sal sl aahaarta noocan kusoo aroortay aaday u tiro badan tahay sidoo kale abu daauudka tirmidi waxaa kusoo aroortay in masjid ibn cumar uu soo galay salaad duhur tafwiid laga samaynayo salaadii duhur laga leeyahay asalaatu khayru min anowm culimadana gabal ay yidhaahdeen tafwiibkaas waxaa loo jeedaa inta markii la adimo kadib darishada inta la istaaga salaa salaa salaa salaa ay dhihi ibn cumar markau maqlay wuxuu ku yidhi naga keeno yidhi masjidkan ahlubidcada naga wada yii uu ka tegey ibn cumar radiallahu canhu haddii la yidhaha marka salaax salaax maa dhible haddii la dhaho war waxaani adiga hadday khayr yihiin nabigaa samayn lahay soo maha culamada islaamka aadaanku waa tiriyaan alfaadiis waa tirsan tahay sagaal iyo toban erey waayo fiqiga fiiri manhaaj minhaajka iyo waa tirinaya kutubahas dhan maxaa loo tirinaya lafdiga aadaanka tirada aadaanka alfaadiis maxaa loo controlaya loo tirinaya nin walba inuusa wax kusoo darsanin waxaan tawqiifi waayo hay haddii laakin in allaha malaaikatahu yusalluuna cala nabi lagu darsado mid ou salli ku darsado haddi berrina mid kale wax kalo ku darsana maadaa u diidi kara marka naam ila adiga haddaa ku dartay aniga maadaa iga fiican waa mogta sharciga nin wax ku dari kara marka alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina marka baabkan iyadaa dad badan oo fahmin baa iska iska buuxa naam hay ayb laa salaata salaad ma ahanin min bacdi alfajri fajarka ka bacdi ilaa sajdatayni laba ragcadood ma ahana akhrajahu lhamsatu shantii baa soo saartay ila nasaa-iya nasaa-i ma ahani wa fii riwaayati cabdirazaaq cabdirazaq riwaayadiisa laa salaata salaad ma ahanin bacda tuluuci alfajri fajarka markuu soo baxo kadib ou soo dilaaco ilaa rakcatay ilfajri fajarka labadiisa ragca maahane salaadii subax labadii ragco ay lahayd ma ahane wax kale ma jiraan xadiidkaana marka kaabuu cadaynaya cabdirazaq baa musanafka kusoo saara waana saxaabi wamiluhu xadiidkan oo kale lidaara quniyi daara qutni baa weriye usugnaaday can ibni camri bni lcaas can cabdillahi bni camr bni alcaas riwaayada iyadan kii hore saxiix ku yahay oo intaanu riwaaya waa saxiixa kulligood waa isxoojinayaan saxiixun ligayrihina wada waay wacan ummi salamata radia allahu canha qaalat waxay tiri sallaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaa tukaday alcasr casarkiiba uu tukaday uma dakala beytii gurigeyguu soo galay fasallaa ragcatayni laba ragca ayuu tukaday fasaltuhu waan su'aalay faqaala waxa uu yidhi shuqiltu waa layga mashquuliyey can ragcatayni laba ragca layga mashquuliyey bacda duhri duhrka kadib ahayd labadii ragca duhur ka dambeysaa layga mashquuliyey fasallaytuhumaa waan tukaday alaana haddaan tukaday marka labadii ragcee duhurka oo lahaa sunnada ayaan hadda dukanaa buu yidhi ayb qultu waxaan idhi afanaqdiihimaa ma qallaynaa idaa faatataa haday idaa faatatnaa hadday naga tagto idaa faatataabaa idin qorsoma saas idaa faatataa hadday tagto labadan ragca qaala waxau yihi nabigu laa may haqalaynina akhrajahu axmed axmed baa soo saaray marka riwaayadan iyadu marka intaan dambe daciifay ku taha fanaqdiihimaa idaa faatataa qaala laa daciif waa intaan hay oo bihada tamaam xadiidku daciif buu ku yahay lidalika bayhaqi waxa uu yihi sida fatxulbaariga ibn xajar uga soo naqlinaayo ziyaadadan waxau yihi fahiya riwaayatun daciifatun laa taquumu biha xujatun waa riwaayo daciif yii xujo aan ku qumaynin bayhaqi baa sidaa yii waa ziyaadada damba way ogow ma maya idinka ma qallaynaysanta uu yiri wax daciifka ah laakiin xadiidka asalkiisa hore saxeix waay oo nebigu inuu labadan ragca bacdalcasr bacdalcasr qalleeyey labadii sunada ahayd waa jirtaa iyada waxaa laga qaadanaya wali abi daawuud can caaishata bimacnaahu iyo kale abu daawuudna oo usugnaatay can caaishata bimacnaahu iyadana sanadkeeda maxamed ibn isxaaqa ku jiro mudallis a ah, waqad cancana can buuna ku wariyay riwaayada abu daawuud xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya waxa ay tahay salaada sunnada hadday raatibada ah raatibada hadday qofka ka tagto oo ay dhaafto hadduu daa'imi jiray inuu qalleeyaa sunno u ah lianna afcaasha rasuulka asal waxay ku tahay in yacni ay annaga mashruuc noo tahay wixii nebiga u gaar ah nebiga unbaa dadka u caddaynayo haddana nebiga ma caddaynin inay isaga khaas u ahayd culamada qaara ah waxay leeyihiin in sunnooyinka la qalleeya nebigay khaas u ahayd laakiin waxaa diidaya marka ka-anama xadiidkaanay deliishanayaan ziyaadada fanaqdihimaa idaa faatataa qaala laadaasay deliishanaya laakin waa daciif waad aragtay saa darteed in la qalleeyo way banaan tahay marka haddii qofka uu samayn jiray waa awel ayb xadiidka waa kii uu soo arooray salaatuleilka nebigu waa kii yidhi sala allahu alayh waali wasalam qofku haddii ay salaatuleilka uu ka tago ee uu habeenkaas uu dukan waayo xanuun iyo wax dartiisa ama suhurdo ay uga tagta mid buu yiri inuu sameeyo salaadii inuu marka ha dukado maalinkii tintay casharata ragca labayo toban ragco ha dukada barqadii ilaa iyo duhurka inta udhexayso waa ugudaysaa marka intiisii hore laga waxaa laga qaadanaa de witrka inaan la qalaynaynin isaga maadaama labayo toban hala tukado uu yiri taasaa marka xadiidkan marka laga qaatay in sunooyinka la qalayn karo waxaa kaloo laga qaadanaa xadiidkan in bacd alcasr la tuka karo hadii mar nabi salaad sabab leh haddii nebiguba ou markii sunadii duurkii uga tagtay ou bacdalcasr qaleeyey baab adaani adaankiiba ubaabiya baabkan aladaan luatan waxaa lagu yihaha aliclaam aadaanka luqada waxaa lagu yihaha aliclaam ogeysiin sharcigana waxaa lagu yihahda aliclaamu bidukuuli lwaqti bialfaadin maksuusatin aadaanka sharciga waxaa lagu yihaha aliclaamu bidukuuli lwaqti waqtiga inuu soo galay in la ogeysiiye dadka maxaa lagu ogeysiinaa bialfaadin maksuusatin erayo maksuus oo la yaqaano alfaad maksuuso oo laysla garanayo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar hay taasaa sharciga lagu yira aadaanka xukunkiisa aadaanku marka muxuu yahay xukunkiisa culamadu way isku khilaafeen ibnulmundir wuxuu sheegay wujuubkiisa culamaa ku tagtay cadaa baa kamida culamada qabto awsaaci baa kamida aadaanku inuu waajib yahay oo in la adimaa inay qasabta waajib ay tahay culimadan marka waxay deliishadeen dhowr xadiid ay deliishadeen axaadiidta ay deliishanayaan waxaa ka mid a ah, in nebigu sala allahu alayh ali wasalama laba nin soo la dardaarmaayo safar ah waxa uu yidhi haddii aada safartaan faliyu'adin lakumaa axadukumaa nacam midkiin ha idin adimo yiri nabiga sal ly slam amar waay marka amarka rasuulkana waxaa lagu xambaaraa wujuub wax ka sarfiya haddii aan la helin oo sunno ka dhigo waxaa kaloo nebigu sala allahu alayh ali wasalam xadiid kale oo sidoo kale oo ku ishaaray in aadaanka ah, ah, ah, xadiid kalena saasoo kale u amray aadaanka umira bilaalun bilaal waxaa la amray an yashfaca aladaana adaanka inuu labalaba ka dhigaa la amray amarkaas amarkaasna cidda wax amraysa rasuulka waay sala allahu alayh ali wasalam amar haddii la idlaaqana waa amru wujuub ayuu ku dhacayaa labadaas xadiiday culimmadaas daliishadeen aadaanku inuu waajib yahay iyo aadaanku inuu shicaarta muslimiintaba kamid yahay shicaarulmuslimiin inuu kamid yahay muslimiinta yani shicaarkooda wax lagu garanaa waa aadaanka lidalika rasuulka sala allahu alayh ali wasalam hadduu qaryo rabo inuu kusoo duulo waa dhegeysan jiray hadduu aadaan ka maqlana waa iska dhaafi jiray haddii aadaan uusan ka maqlinna waa ku duuli jiray marka aadaanka dad dhana dhiigooda lagu banaysan jiray marka haddii la yidhaha sunno waaye de macnaheedu waxau noqonayaa shay sunno ah hadday ka tagaan dadkaas maxaa maxaa loola dagaalama marka taasaa imaan karta ma ogtahay ila nebiga haddii la yidhaha aadaanku waa sunno qaryadii nebiga oo u yimaado aadaan uusan ka maqlin wax lagu qabsadaa ma jiro waxaa laga yaabaa inay sunno ay u arkaan ay ka tageenba aadaanka ayaa suurtagal noqon karta ma ogtaa marka taa waxay cadaynaysaa in aadaanku waajib u yahay culama saasay ka qaataan bacd alculamaa waxay yidhahdeen aadaanku fardu kifaaya waayo shaaficiyada qaarkood saasay dhahaan saddex wej baa ah madhabka shaaficiyada ku jirto saddex wej baa ku jirto wej waxa uu leeyahay aadaanku waa sunno kaasaana madhab ahaan u saxeexsan fiirse madhab ahaan haddii la yidhaha shaaficiyadu maxay qabaan aadaanku inuu sunno yahay qabaan shaaficiyadu sida jumhuurtaba ay qabaanba culamadu say u badan yihinba ay qabaan weji kalena wuxuu leeyahay aadaanku waa fardu kifaaya oo hadday qola samayso haddii magaaladan dhowr masjid laga adimo waa ka dhacaan inta kale dembiga haddaan laga adimin magaaladana kulligood waa dembaabayan kuwo kalena waxay dhaheen weji kale sida abu saciid alisbakri iyo waxay leeyihiin ayagu jumcada ayaa fardu kifaaye ay leeyihiin aadaanka oo salaad walba xataa jumcada fardu kifaaye ah marka madhab daciifa sida raajix wallahu ah aclam aadaanku ina waajib yahay maadaama axaadiis ay kusoo aroortay loo haayo awsaaci iyo cadaaira ay ku tageen sidaas ha ahaado aadaanku marka waajib shardi ma yahay aadaanku marka shardi oo salaada shardi ma u yahay uma aha shardi waxaan ujeedaa marka shardi uma aha haddii aadaan la-aan salaad la dukado lasoo celin maayo hay laakiin waajib baa laga tegey waajib iyo shardi laba isdilaax waayo horaan idinkugu sheegay shardigu waa wixii shayga sixadiisa calaaqa laleeyahay waajibku laakin sixada calaaqa lama laha lama lahan karo saa daraadeed marka aadaanku waa waajib shardi ma aha inkastoo cadaa iyo ay ku tageen ayaga iyo awsaaci salaada xataa in lagu soo celinayo haddii salaad aadin ah, la-aan la tukada waa lagu celinaa bayli waxaan ka hadlaynana waa jamaacada ayb aadaanku marka cumuuman waxaa loo jideeyaa jamaacada iyo keyrkeedna waa loo jideeyaa hal qof keligiis inuu adinto aqinto salaadii dukadana waa u banaan tahay ama masaajid ha joogo ama younan joogin lan anas ibnu malik xadiidka bukhaari tacliiq ahaan wuxuu usoo saaray anas inuu yimid masaajid laga dukaday waa adimay waa aqimay salaad jamaaco gale marka dadkii uu tujiyey hay abu saciidin alkhudrina waa kii ku yiri ninkii malik ibni abi sacsaca waa kii ku yiri inii araaka tuxibu alghanama walbaadiya warni waxaan ku arkaa inaad baadiyaha arig aada jeceshahay haddaad baadiyaha joogtid salaada marka waxa salaad ay soo gasho adim buu yidhi adimo liannahu maxaa yeelay laa yasmacu madaa sawti lmuadin muadinka codkiisa ma maqlo insun walaa jinnun insi iyo jinni iyo wax kalaba ma maqlaan ilaa qiyaamaha waa u markhaati kacaaya marka aadaanku waa fiicantaha dadku inay adintaan marka rag iyo dumarna aadaanku waa loo jideeyaa sida saxeix ah bishardi dumarku inay markaas dee yihiin dumar aan ragna meesha uusan ka agdhoweyn codkooda aan la maqlaynin inta meeshoodaas uu keliya ku eg waa isu adimi karaan wayna aqiman karaan lianna maxaa yeeley inama nisaau shaqaa'iq rijaal rag wixii loo jideeyey dumarna waa loo jideeyey ilaa inuu sharciga kala reeba ma ahne halkaana kuma hayn anaga waxuu sharciga ku kala reebay ayb aadaanku marka sababtu kusoo bilawday madiinu ku bilawday awalan aadaanka madiinu ku bilawday sababtana waxay ahayd awal asxaabtu waxay ahaa jireen sida abu daawuud oo werinayo kaanuu yataxayanuuna ila salaati salaada wakti bay u fiirsan jireen asxaabta oo waxaa dhici jirta marka waktigay iska fiirsanaayen masjidka inuu imaado qofkii salaadii uu kasoo hormaro waktigeedii oo iska fadhiya meeshii ama waxaa dhici jirta inuu intuu yimaado laga hor tukadaba ila wakti wax laysku ogeysiiye ma jirte ma ogta markaasay yidhaahdeen asxaabtii marka nabiga iyo asxaabtii marka seen yeelnaa baa layihi marka seen salaada wax aan salaada isugu wacno on calaamad ka dhigano ayaan rabnaa markaasaa waxaa lasoo hindisay gambaleed aan yeerina layidhi markaasuu rasuulka sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi daka linasaara gambaleelka nasaara iskalo yii kaniisadahooda ay ka yeeriyaan inaan u ekaanana ma rabno midbaa marka wuxuu soo jeediyey buuq buun in la yeeriyo markaasuu rasuulka sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yihi daka lilyahuud yahuuda iskalo yidhi kaas isagana nacam riwaayo kale waxay caddaynaya dab aan shidna qaaq dhiica marka la arko salaada loo soo baxo markaas wuxuu yidhi daka lil lilmajuus qolada dabka caabuda iyaguna waxaa samaysa maxaa laga qaadanaya marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa gaalada hadyigooda inaan lagu dayanin cibaadaadkeeniba hadii laleeyahay yaanan u ekaanin gaalada aanan loo ekaanin marka waa nebigu waa danay jiray fiiri arrintaas gaalada in la khilaafo waa danay jiray rasuulka wau danayn jiray maaha sida hadda dadka jooga ay leeyihiin qaarkood diin sheeganayo weliba oo qaarkood ducaad ay sheeganayaan dadkiiba ay ugu yeerayaan say gaalada ugu dayalahayen hay oy leeyihin halkaas gaalada jannaa jirta iyo saas waaye iyo dad noocaasa waaye iyo ummad waxaa laysaga sheegaa oo oo marka laga yaabo aan meelahaas wax ka ogeyn ama aan fikrad ka haysanin baa waxaas loo akrinaa nacam janna ma jirtee naaraa jirta nacam xaqiiqada saas waaye ay markaas waxaa lagu leeyahay marka gaalada in layska dhigo lagu daydo oo qaabkoodii loo ilmihii loo tababaro oo heese iyo balaayo ilmihii la baray meelaha ku qaad qaadaan iyo dadkiina hadhowna ducaad ay sheeganayaan nacam ay oo xisbi islaami iyo ducaad ay sheeganayaan ha kuwaas marka waxaa weeyaan waa shayaadiin waa dadka shaydaannima ugu yeerayo maxaa yale ninkii macsi kugu yeeraa waxaa weeyaan naaru kugu wacay wajacalnaahum aimatan yadcuuna ila annaar wa yawma alqiyaamati laa yunsaruun ilahi wuxuu yidhi fircoon markuu ka hadlaayo waxaan ka dhignay aimo dadka naarta ugu waco fircoon dadka inta dab shiday kaala gala ma dhihin wuxuu ugu yeeraya camal naareed dadka ugu wacayo ninkii camal naareed kugu waco nin gabdhahii wiilal isku dara dhalinyaro ah oo labaatan jira ah isku dara shaydaan way nacam ninka dharka ka dhiga xijaabka ka dhiga shaydaan way nacam leana ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay eh, shaydaanka markuu ka hadlaayey eh, nabiyullaahi aadam iyo xawaa iyo wuxuu ku sameynayey aayaadka waa macruufa yaa bani aadama laa yaftinanakum shaydaanu kama akhraja abawaykum min aljanati yanzicu canhumaa libaasahumaa dharkooduu ka siibaa nacam liyuriyahumaa saw nacam si u utusan marka cawradooda si utusan marka shaydaan waa gaal iyo gaal la shaqaysta waa waxa marka waxaas ummadaas uu qaawinaya inuu wax ku qaataan haddana raba maa weliba aniga nasiib darad waxaan ka hadlaya ma aha dadka oo dadkan cilmaaniyiinta aniga hadda ka hadli maayo keligood maa leana cilmaaniyiintu diin maba leh banaanka isa soo dhigaan laakiin nin bismi xaraka islaamiga ku hadlaayo maca dalikana dadkii xijaabkii ka dhigaayo ummadiina ay u aragta weli wadaadadiia iskhilaafsan un ay taagan tahay marka hadda ummadan iyadaa isfidnaynaysa marka gaaladii marka in la khilaafa waa hadiga lagu khilaafa iyo dhaqanka intaba ayb marka alfaadan marka markii sidaa intaa laisweydaarsa dhacday ayaa la kala tegey cabdullahi bni zayd ibni cabdirabbi saxaabi layihaha ayaa marka riya wuxuu ku arkay aadaankan alla nin kaanama wuxuu arkay qof meel kore saaran allahu akbar allahu akbar allahu akbar aadaankan hadda caadiga oo kale riwaayo weliba waxay ku daree wuu soo degay markau dhameeyey haddana waa aqimay iqaamadii buu sameeyey markaasuu nabigu u yimid cabdullahi bni zayd bn cabdirabbihi waxau yihi ya rasuul allah sidaana dhacday saanaan ku riyooday nabigu inahaa la ru'ya xaqin yii ru'ya xaqa waa yii ee bilaal bar buu yii asaga kaacod dheer kaacod qurxanay marka sidaas buu bilaal ku baray aadaankii marka ru'yadaani waa ru'ya ru'yo keligeed hadda wax laguma dhisine markii nebiga ou qiray bay sharci noqotay laakiin intii nebiga ousa qirin sharci ma aysan ahayn silesaina u garataan <coughs> eh, qof riyo o riyooda hadda waajibna lagama qaadanayo sunana lagama qaadanayo nebigu markuu yidhi inahaa la ru'ya xaqin waayo hala sameeyo ayay noqotay wax sharci ah nebiga carabkiisay ku noqotay sharcitaa markaa la ogaaday an cabdillahi bni zayd bni cabdirabi radia allahu canhu qaala waxau yihi daafa bi waxaa igu wareegtay marka qolada aadaanku waa suno dhahayaan daliilkoodaana sheegin waxay daliishanayaan almusii salaatahu ninkii salaadiisa ninkii salaadiisa iska xumeeyey rasuulka ma dhihinay yidhaahdeen adin ahlan uma usi sheegin taas waxaa loogu jawaaba waxay tahay de musii salaata waxaa ka qaldanayd salaada wax la beraayana waa salaada aadaankuna salaada kuma dhex jiro aadaanka wax salaada ka dhex mid a ah ma ah lidalika musii salaatahu arkaantii kulligeed waxaa waa la wada baray shuruudii hadda matsalan marka aadaankiina hadda waa shuruud lama laha saas darteed marka waa waajib ka baxsan waay waxaan o dhan an cabdlahi bni zayd bni cabdirabi radi alahu canhu qaala waxa daafa bi waxaa igu soo wareegay wa ana aniga oo walxal ana anigoo naaimun hurdo rajulu nin faqaala waxau yihi taqulu waxaad odhanaysa allahu akbar allahu akbar fadakara aladaana adaankiiba xusay bitarbiici takbiiri takbiirada iyadoo la afareynayo bitarbiici takbiiri takbiirada iyadoo afarayn ah iyadoo afarayn ah see loo afareyna allahu akbar allahu akbar laba allahu akbar allahu akbar afar takbiiro waay afar allahu akbar soo maa laba iyo laba isu raacsan tahay biayri tarjiicin tarjiic la-aan bau u sheegay tarjiic la-aan tarjiica waxaa la yidhaahdaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar marka la yihahda markaas inuu yidhaha qofku ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxamadan rasuulullah ashhadu ana muxamadan rasuulullah hoos ugu dhaho ashhadu an laa ilaha illa dan kor u qaada tarjiica ah la yidhaha marka midkaas xadiidka abu maxduur oo ku jiraa tarjiica sideedana fuqahada ogow marka hadda sifatu laadaan haddaan soo koobno aadaanu bilaal waa midkaan haddaan ka hadlayno aadaanu bilaal sideeba u ahaa afar takbiiradood allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxamadan rasuulullah ashhadu ana muxamadan rasuulullah xaya cala asalah xaya cala asalah xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah saasuu ahaa wax tarjiica ah ma lahayn iqaamadiisa bilaal eedaankiisu saasuu ahaa iqaamadiisana say ahayd hal hal allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illah ashhadu anna maxamedan rasuulullah xaya cala salaa xaya cala alfalaax qad qaamat sala qad qaamat sala qad qaamat salaa baa laba laga dhigaa bis allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah iqaamadii marka waa witri waay abuu maxduura eedaankiisa abuu maxduura waa ninkii maka ka adimi jira muadiniinta rasuulka bilaal abuu maxduura iyo waxay ahaayeen iyo cabdullahi bin umi maktuum iyay ahaayeen waktigii dambena masjidu quba waxaa ka adimi jiray sacd alqurad sacd alquradaa ka adimi jiray muadiniintu saasay kala ahayen abu maxduura marka nebiga asna baray aadaanka xadiidkiisa sunanka ku jiraa wuxuu u baray allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha ilah ashhadu an laa ilaha ilah hoos in loo dhaho ashhadu anna muxamed rasuulullah ashhadu anna muxamed rasuulullah ashhadu an laa ilaha illa allah kor hadana loo yihah waa tarjiica midkaas la yidhaha waa aadaanu inta kale bilaala isaga mid aadaanu abi maxduura layihaha midkaas iqaamadiisana say ahayd abu maxduura labalabay ahayd iqaamadiisa oo wuxuu leey allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah ashhadu anna muxamadan rasuulullah waa ku celcelinaa iqaamadii ma fahamteen hadda intaa ya ayb abu maxduura aadaankiisu iqaamadiisaasay kala ahayen marka imaamu shaafici waxau qaatay aadaankii abu maxduura iyo iqaamadii bilaalow qaatay aadaanka abu maxduura iyo qaamada bilaal u qaatay sababtoo ah aadaanka abi maxduura u qaatana waxay tahay ziyaadada ku jirto oo wuxuu leeyahy dikrigu hadduu soo arooro ziyaado u leeyahy ajarkaa kaa badanayo saa darteed waxau doortay aadaan abi maxduur u doortay madhabka shaaficiga tarjiica in la sameeya sunnaha iqaamadana midda bilaal u qaatay marka iqaamada bilaal waxau u doortay waxa weeyaan iyadaa badnayd oo nebiga laga hor sameeyi jiray mar walba waxyaaba badan iyadana ku sheeg sheegay oo iqaamadu hal in laga dhigo qabaa abuu xaniifa waa cabsiyey isaga oo aadaankii wuxuu qaatay bilaal iqaamadii abuu maxduurana waa qaatay oo waa shafcinayaan xanafiyada iqaamada allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilah ashhadu an laa ilaha illah haddii loo aqimo witri ahaan iqaamada hal hal hadii laga dhigo waa ku celinaya dadkooda iska juhaasha waxaan ma jiray kuleyn diin cusub ay ku dhahay hay ummadda waxaway nin walba caadadiisii diin ka dhigtay markaas waxaa loo maleeyaa in nin kastaa meeshiisa oo jooga wuxuu ku koray waxaan ahayn diin cusuba u haystaan hadda dadkan caamada haddii aqimaadaan labalabada la sameyn maxay dhahayaan war waxaan wax weligeed la maqle maahan kuleeyihin waa in wax sunada kusoo arooray marka waxaan maxaa keenaya waa sunadii oo la baranin hadda caama keliya maana de niman culamaaba dhahayo diin cusubah waxaas marka eh, saasay ukala qaateen imaam axmed ibn xambal axmed isaga aadaanki bilaal iyo qaamada bilaal u qaatay lan wuxuu yihi labadoodaasaa nebiga laga hor samey jiray badanaa taasaana badnayd u yidhi midii la qaato calaa kulli xaal waa sunno saddexdaba nebiga waa wada qiray waana isagana barayba dadka marka waxaa fiican muadinku si dadka loo baro sunnooyinkan oo dhan marba mid la isticmaalo marba kolba mid la isticmaalaa fiican haddii kale sunna waxay noqonaysaa mahjuura midaa waxay noqonaysaa mid laga hijrooday oon la garanayninba de haddii la sheego laysku dilayo oo laleeya waa diin cusub si aysa u ama saddexdaba la sameeyo saasay tahay aadaanka abimaxduura riwaayo soo aroortayaa jirto iqaamadu adinka aadaanka allahu akbarta in laba bis laga dhigo oo la yidhaha allahu akbar allahu akbar bis saas loo adimo maaligaa taas qaatay ciidana imaam maaligaa qaatay allahu akbar allahu akbar bis laba malaha ma maalig midaas isana qaatay waa sacdi lqurada u adimi jira abu maxduura xadiidkiisay kusoo aroortay waa noo imaan doontaa waa arkaysaan waa sifa iyadana saxeexa Eh, riwaayaadka marka aadaanku inahaas waxaa aadaanka weheliye marka atahwiib waxa la yidhaha salaada subax laba aadaanay leedahay aadaankuna waktiga soo galaa shardi ah ilaa salaad subax maaha salaad subax in laba aadaanay leedahay mid waktiga uu kusoo galo iyo midoosa kusoo gelin qabla alwaqti in la adimo waay qabla alwaqti wax yar ka horna lanna nabiga aadaanka hore marka bilaal uu adimaayo eh, abu eh, ibn umi maktuumna aadaanka labaad uu adimi jira wax badan uma dhexeyni muddo yaraa udhexaysa waxaan ma la raba marka laba saac ka hor layska adimayo nacam oo laba saac kadib haddana aadaanka koowaad labaad u dhacayo nacam sunada saas ma aha waxaa la rabaa aadaanka koowaad iyo kan labaad muddo yar inay udhexaysa labaatan daqiiqa wax lamida ah inay udhexaysa halkaana waxaa weyaan marka sagaal saaca la adimayo ko iyo toban saacna salaadii subaxa la adimayo soo gelaysa laba saac hagee umadii aadaankaas dad baa umalaya salaatuleyl in loo kicinayo dadka nacam maaha salaatuleyl uga kicinay waxay tahay ninkii inuu soomo rabo inuu diyaargaroobo ninkii markaas salaatuleyl dukanayo inuu salaadii ka nasto xoogaa yar oo yar nastaa loogu talagalay inuu salaad ugu soo kaco looguma talagelin salaatuleyl inuu ugu soo kaco yan looguma talagelin jahliga meel walba iska camimay dad diin waxaad arkaysaa mikrofon qaadanayan waxbay dadka u sheegayaan maca dalik waxay sheegayaanba sunadii waa khilaafsanta saas hala sameys hala ehleyl ma oga tafwiidka marka aadaanka oo la socona tafwiid waxaa la yidhaha asalaatu khayru min annowm asalaatu khayru min annowm aadaanka oo la soconaya aadaankee waay marka salaada so aadaanka koowaad oo la soconaya ka labaad maaha lianna riwaayada nasaa-ida cadaynayse waxay leedahay kaana yaqulu fi laadaani alawal aadaanka koowaad wuxuu dhihi jiray asalaatu khayru min annowm aadaanka koowaadna de waa midka waa la yaqaan subax laba aadaan oo leeyahy aadaanka koowaadna waa macruuf culamada gabola ah waxay dhaheen aadaanka koowaad waxaa laga wadaa kan labaad sababto a ah midka labaad iyo iqaamadii baa laba adin laga soo qaaday dayna kulli aadaaneyni salaatuna iqaamada aadaan waa lagu idlaaqaay dheen marka iqaamadii iyo adinkii waktiga labadoodaas ayaa laga hadlaa laba aadaan waayo kan hore oo waktiga markau gala ahaana lagu dhahaayo dheen waa tawiil iska baciida kaas sababta waxay tahay xataa haddii la yidhaha iqaamadu waa aadaan aadaanku saddexuu noqonaa markaas midka hore kan labaad iyo ka iqaamada soomaa kan hore waa aadaan sababta hadduusa aadaan ahayn alfaadii aadaankaa lagu dhahaa ko midda labaad inuu aadaanya waxaa u daliil nabiga wuxuu yidhi ina bilaalan yuadinu bilaylin bilaal habeen ou adimaaboy nabigaa aadaan ku sheegay annaga inaan dhahno maha aadaan maaha waxaas dhahno alfaadii aadaanka waa wax lagu addimaayo waxa weeyaan marka nabigaa aadaan ku tilmaamay saa darteed in aadaanka hore bis lagu dhaho kan labaad shugulkuma laha